بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد waxaynu ku dhex jirnay tafsiirka suuraة البaqرة waxaynu ka bilaabaynaa aayadda laba boqol waa aayadihii ka warramaya xajka qaala الlahu taعaalى ilaahay baa wuxuu ihi faidaa qadaytum marka dhammaystirataan ama gudataan manaasikakum camalladiina fadkuru llaaha ilaahay xusa ka dikrikum aabba'akum sida aabbayaashiin u xusi jirteen oo kale aw ashadda dikran wa ashadda dikran iyo xusid ka sii badan fa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yaquulu mid odhanaya rabbanaa aatinaa ilaahay u nasii fi dunyaa adduunyadan wax nasii wamaa lahu fi laakhirati aakhiro uma sugnaanin qofkaa isagaa min min khalaaq wax nasiib iyo dheefa ma laha wa minhum waxaa ka mida dadkii mid si wanaagsan u ducaysanaya man yaquulu mid odhanaya rabbanaa atina fi dunyaa ilaahay adduunyada nagu sii xasanatan wanaag wa fi laakhirati xasana aakhirana wanaag nagu sii waqinaa cadaaba annaar waqinaa naga badbaadi cadaaba annaar naarta cadaabkeeda iyo kulaylkeeda ulaa'ika kuwa ah sidan wanaagsan u ducaystay lahum waxay leeyihin oo u sugnaaday nasiibun dheef weyn bay ka leeyihin mimaa kasabu camalkii ay shaqeeyeen daraadii bay ku heleen wallaahu sariicu اlxisaab ilaahay xisaabtiisu way dhaqso badanta oo way degdegaysa waa gebagabadii aayaadkii xajka waxaa la marayaa mina xarafaa laga soo noqday habeenkii ciidda musdelifo waa soo dhammaatay maalinkii ciidda waa dhammaaday ayaamihii u dambeeyey ayaa la marayaa oo camalada intoodii badnayd ay dhammaadeen ama dee waa ayaamu tashriiqi marka waynu ku noqon doonaa tafsiirka waxaan soo koobi lahayn mabaaxif muujaza xawla axkaami اlxaj axkaamta xajka qodobo kooban oo muuqaal ka bixinaya sawirka ama axkaamta xajku qaybahay leedahay si aad fiqiga iyo ugu raadsato kutubta xadiidka cilmiga xajkuna wuu ballaadhan yihi iyo labaatan aayadood baa ka hadlaya oo u badan suuraddan iyo suurat اlxaj laba aayadood meelahaasina waxay ku sugayiin ama saddex aayadood suuratu ali cimraan wa suuratu tawba sagaashan xadiid baa ka waramaya xajka iyo nidaamkiisa iyo axkaamtiisa oo u dheeriya xadiidka saxiixu muslim ku sugan ee jaabir ibnu cabdilaahi warinayo oo boqol iyo konton faa'iide ay culimada ka soo saaraan axkaamta tacriifka xajka waxaa la yidhaha waa qasad ilaa beyt illaahi alxaraam loo qasto xagga sharciga cumraduna waa ziyaado iyo booqasho ziyaaro booqasho wey fadliga xajku aad buu u badan yahay axaadiid badan baa nebiga kaga soo arooray waxaa ka mida ah inuu jihaad ku tilmaamay rasuulku lakuna jihaadu laa qitaala fiihi dumarow dagaal baa ka dhacayn arkay qofkii tegey wuxuu fadligiisa ka miduu nebigu ku sheegay inuu qofku nolol cusub bilaabayo markuu soo xajiyo man xaja falam yarfud walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladat um sidii maalintii hooyadii dhashoo kaleu noqonaya waxaa ka mida fadliga xajka alxujaaju waalcumaaru wafd ullah dadka xajaya umraysanaya waa wafdigii ilaahayo haday baryaanna wuu aqbalaya hadday dembi dhaaf weydiistaanna wuu ka dhaafi waxaa ka mid a fadliga xajka inuu nebigu tilmaamay abaalmarin kale inaanu lahayn xajku qofka laga aqbalo xajkee ku samafala janno mooyaane alxaju اlmabruuru laysa lahu jazaaء ila اljanna axadu arkaan اlislaam arkaan islaamkii shantaa mid ka mida weeye marka xukunkiisa la eego waa waajib ama tirarkii islaamkaba mid ka mida cumrigii waa hal marun waa cibaado xagga cumriga mar qurowna inta kale waa sunne xigmadihiisu aad bay u fara badan iyo siraha ku jira waa mid shaksiya oo qofka ah mid bulshada ah mid adduunyaah mid aakhiro ah, dhinac walba waa soo gaagaabinaynaa qaybaha xajku faral iyo sunnaba uu leeyay xajka faralka ahi waa kan islaamka qofkii hal mar lagu leeyay ama ka uu nadar ku galo qofku xajku shuruuduu leeyahy laga maarmaan oo qofka marka shuruudaha laga helaaba ku waajibaa yajibu calى اlmuslim almukalaf almustaiic qof muslimuu ku waajibaya gaalkii horta shahaadaha la leeyahy waa qof ah oo mukalaf ahoo qaangaadahoo miyir qaba waa qof mustaiicoo awood dhaqaalo leh xoolo leh haddii xataa aanu tegi karaynin dee cid buu daran shuruudihiisay kuwaasi kamid yihiin xajka arkaantiisu waa afar inuu qofku xidho dawaafo saciga sameeyo carafo istaago shaaficiyaduna waxay ku daraan xirashada xajku wuxuu leeyahay waxyaabo waajibaada oo dee arkaanta xajkaa u dhinta aynu soo sheegnay waajibaadkana dhiig baa lagu kabaa mid ka mid ah hadduu qofku ka tago waxa weeyaan miiqaadka laga soo xidhanayo carafo oo gabalku kugu dhaco musdanifo habeenka ciidda loo hoydo habeenada ciidda ka dambeeya oo loo hoydo mina buuraha la tuurayo ciidda iyo saddexda cishe ka dambeeya tawaafka loo yaqaano dawaafulwadaac sagootiga oo laga daayo gabadha caadada leh waxyaabo maxduuraad oo aynu dariskan kii ka horreeyey kusoo tilmaanay buu leeyahy waxba ku noqon maayo horeynu usoo ishaarna aayaddaa hore markaynu soo xusayn waxa uu leeyahay xajku waxyaabo buriya waaba kaa burayaaba haddaad arrimahaa ku kacdo waxaa ka mid a carafo oo ku dhaafa qofka oo xaaskiisii ama ninkii xaaskii oo galbo sameeya intaanay xalaalowgii hore gelin inaanu qofkii sooba xidhanin dabcan taasi dee babagelin xajkii iyo ridada ilaahay baynu ka magagalle inuu macnaha qofku diinta islaamkaba ka baxaba qowl iyo ficil iyo qalbi mid kastaba ha kaga baxo xajku wuxuu leeyahay waxyaabo sunnayaala si aad u kala garan kartun baynu uga jeednaa sunnaha iyo faralka qofkii inuu u maydho xajkii cadarna sii marsado talbiyadii inuu akhriyo dawaafkii dawaafulquduumka la odhanaya kacbada lagu salaamayey maalinka sideedaad iyo habeenka sagaalaad inuu mino joogo markuu sii tegayo berigii hore namiraa la degi jiray carafa duleedkeeda iminka malaa qolo waliba meeshii loo dayray unbay degaan ducada maalinta carafa iyo dikrigan ilaahay uuna farayo camalada maalinka ciidda in la tartiibiyo radaxa ramyi dabxi xalqi dawaaf radaxada sidaa loo kala tartiibiyo haddii la isweedaariyana balaayo male dharka cada la xidhanayo qaar barabaraluu qofku qaadan karaa ama midaba gebigoodaba casaan iyo madowa ah. laakiin kan la xidhanaya waa sunne qalada fahmi aadaabtii safarkoo qofkii uu ilaaliyo wixii dulmi saaraayo uu ka soo dhex baxo dad wanaagsanoo uu la rafiiqo sidaa horeba aynu usoo hadlaynay uga soo hadlaynay sahay wanaagsanoo uu qaato isagoo sadaqadana ku tala talagelaya axkaamta xajka uu si fiican u barto iyo isagoo siyaarta masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo goobaha kale nebigu siyaaran jiray masaa'il la xidhiidha xajkoo su-aala ka yimaadaan xajka iyo daynta qofka haddaan daynta loo haysanin xajka wuu iska tegi karaa ama xaasku ha ku lahaado ama baan ha ku lahaado kol haddaan daynta wakhtigeedii gaadhin ama la fasaxayba wuu iska tegi karaa hadduu qofku ku xajo xoolo xaaraana wuu ka ansaxayaa xajku laakiin ajrigiisii baa yaraanaya waayo kumaynaan soo darin mubdilaadkii xajka waxyaabihii xajka burinayey kumaynaan soo darin culimada cid ku sheegtayna ma jiro laakiin ajrigiisii baa yaraanaya hadduu xaaraan ku xaji ruuxa dumare haddii ay xajido maxram la uu ka ansaxayaa cid tidhi wuu burayaana ma jiro culimada laakiin ajrigii baa yaraanaya qofku hadduu dhinto isagoo xoolo helayey waa laga xajiyayaa qof baa ka xajiyaya ehelkiisa ah ama cid xoolo loo dhiibay oo ka soo xajida xadigu hadyi buu leeyahay xajku xoolo la qalo suuratulxaj ay aada uga sheekaynayso mid sunnaa iyo mid waajibaba uu leeyahy xajku wuxuu leeyahay miiqaad zamani ahoo la xidhan karo wakti la xidho in horeyn usoo aragnay alxaju ashurun macluumaat wuxuu leeyahay mawaaqiit ama goobo laga xidho oo makaaniya oo شhan ah oo inagu yalamlam baynu ku leenahay waxaan uga jeednaa axkaamta xajku marka lasoo ururiyo saddex iyo qodob aynu dul marnay ayaa inteeda badani ay ku soo ururaysaa inaad ku dadaasho oo aad ka faa'idaysato masalada sii raacdaa waxa weeye qofka hadduu xoolo yeesho xajku ma inuu deg buu waajibayaa macala taraakiiba mise waa cala alfawr markaaba ma inuu tagaaba mise wuu dib dhigan karaa culimadu waxay u badan yihiin inuu dib dhigan karo sanadii sagaalaad waajib buu ahaa abubakar buu nebigu diray isaguna sanadii tobnaad buu xajay marka hadduu deg deg waajib u yahay rasuulku kama dib dhaceen taa masaladaa masalooyin kalaa kasii dhalanaya oo waxaa kasii dhalanaya dee qofkii lacag ma ka bixin karaa cid kale isagoo aan weli isagu tegin qowlkaa haddii la qaato ha waalidkiisibuu ka bixin karaa cid kale uu ka bixin karaa isagoon weli tegin laakiin mar walba waxaan la isla khilaafsanayn waajib ilaahay oo ku saaran inaad u degdegtahayna waajibta intaa markaynu ku dhaafno ummaddanuu ilaahay la hadlay islaamka wuxuu uhi faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru اllah mar hadday camaladii dhammayseen ilaahay xusa sida aabbayaashiin u xusayseen oo kale oo carabta dhaqankoodu wuxuu ahaa goobtaa minaa la ysugu imanayay kolka xajka la dhammeeyo iyo suuqyadii la odhan jiray majina dulmajaaz cukaad magacyadaa lahaa minbaradhaa dheer baa loo dhigaya markaasaa shucarada iyo gabayaagaa fuulaya kuwa codkarka ee aftahanka ah reeraha la ammaanaya odayaasha la ammaanaya deegaankaa la ammaanaya sidan fideoga aynu isaga soo baxnay iminka soomaalare iyo tifiyada laysu fuulo ee reer hebel iyo aniga iyo annaga taasaa ka dhici jirtay wartaa iska dhaafa baa yidhi hadmin baa lagu sameeye waa la dumiyey marka ilaahay u xusa si ka badan sidaa aabbayaashii inu xusi jirteen oo kaleed ilaa aabbaha iimaan laguma xusi jirin qabyaalad baa lagu xusi jirayo reeraha eh ilaahay iimaan baa lagu xusaya subxaana wa tacaala ka dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra awgaasi waa bimacnaa balna waa la yidhi taxqiiqna waa lagu sheegay wa ashadda dikran wa arsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziiduun bimacnaa lawaaw wa ashadda dikran sidaa abayaashii inuu xusaysanaya si ka daran dikriga ilaahay u badiya dadku aadaabtii waa ku kala duwan yihin qolo way han weyntay qolana way han yartay markay cibaadaysanayaan ama ilaahay baryayaan qolada hanka yare waxa weeye qolada aragtidooda adduunyada ku gaabanta allaahuma ajcalhu caama kayfin wa khasbin wa rafaahiya wa awlaad wa baniin waxaasay akri jiray ilaahu dad baanu ku weydiisano duunya oo daaq oo roob oo waxaasay odhan jiray intaasoo arrinkooduba ku urursan yihin ilaahay uu wuxuu uhi fa min rabbana aatinaa fi dunya adduunyadun baaba u dara ilaahaw islaanisii guri ilaahaw gaari ilaahaw shaqo in doolara waxaasuu akhriyaya dad badanoo tan jooga halkaasay ugu xidhantay mijarkiisa ama microscoobkiisu intaa wax ka dhaafsan ma qabanayo dee kaa waxaa wamaa lahu fi laakhirati min nasiib dee waba hawlgelinba wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq khalaaq iyo nasiib waa isku macno kaasi nasiib iyo calaftoona ma kii hanka weynaana maxaa ku cidhiidhiyey de ilaahay baa adduunyada haya oo aakhira haya oo dadka haya oo duunyada haya oo aqoontii awooddaba haya kaasina wuxuu ku ducaysanayaa rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba naar ilaah wanaag adduunyaanu ku weydiisanay wuxuu doonayaba ha aado wanaag aakhiraanu ku weydiisanay oo ah jannada iyo aragtida ilaahay raali noqoshaha ilaahay ilaahay jannu awliyadiisa siinayaa markaasuu ka raali noqonayaa markaasuu jannada dhexdeeda isku tusayaa oy ku arkayaan adduunyadii kumay arki jirin marka xasanada aakhirana waa ta xasanada adduunyadana waa wanaagu dadka qaarkood baa waxay idhahaan xalaal qolo kalea yidhi camal wanaagsan qolo kalea ku fasira xaas wanaagsan maxaa kuu diidaya intaba inaad ku fasirto waxalla wixii wanaagad aayaddu markaa waxay ka mid tahay adciyada ducooyinka jawaamicda ah duca guda ballaarhan bay sheegaysaa iyadoo kooban way ku fiicantahay mar walba in lagu ducaysto kuwa sidan fiican u ducaysanaya hanka weyn ulaaئika lahum nasiibu mima kasabuu wallaahu sariicu اxisaab dheeftoodii bay leeyihiin shaqaday waxay kasbadeen bay ku heleen ilaahayna xisaabtiisu way dhaqsataayoo ilaahay waxba kuma cuslaadaan markuu xisaabinaya addoommaha guuggan inoo eega iyo caddayntii iyo grifgrif iyo waxaasi ma jiree waxoodoo dhan ba laga yaabaa inuu wakhti kooban ku xisaabiyo wadkuru ilaahay xusa fii ayaamin macduudaatin maalmo faman tacajala fii yowmeyni laba maalmood dhexdood qofka ku degdega ee ka baxaba xajkii falaa ima calayhi dembi dushiisa ma saara waman ta'ahara qofka dib maree saddexda cishaba dhammeeya falaa ima calayhi dushiisa dembi ma saara liman itaqaa wadaalika liman itaqaa arrintaa waxaa mutaystay qofka ilaahay ka cabsanaya wataquu llaaha ilaahay ka cabsada waclamu waxaa ogaataan annakum idinku ilayhi tuxsharuun in isaga laydiin soo uruurinayooo aakhira isagun hor imanaysaa uu xisaabinayo ayaddani markaa waxay ka warramaysaa marka la maraya ayaamu tashriiq maalinka koob iyo toban labiyo toban saddexiyo toban la qabanaya waxaa ka buuri waa la tuurayaa saddexda buurood mid walba toddoba dhagax baa lagu dhufanayaa waa saddex cisho min koob iyo labaatana intaasaa lagu dhufan doonaa maalinka ciidda waxa weye hal buur baa la tuuraa ta u shishaysa toddoba dhagax lagu dhuftaa labada kale waa la dhaafaa waxaa kaloo la samaynayaa qofkii uu xaq u leeyahay saddexdaa cishe ah ayaamu tashriiqa laydhaa ayaamaha hilbowaradka ee odxiyadii la cunayo ee areerinka la samaynaya meelaha la sudhaya hilbihiiyo jeexjeexan dikrigaa la badinaya nebigaa fasirey calayhi salaatu wasalaam ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi tacaala waa maalmo la cunayo oo wax la cabayo ilaahayna la xusayo waa ayaamo ciida bay ka dhigantay ciid la soomana lama ogola labada ciidood iyo saddex maalmood lama soomi kara sanadka sidaa ilaahay uba sheegay alayaamu اlmacduudaat baa loo yaqaana walayaamu اlmacluumaat oo ilaahay uu ku xusay suuraة اlxajna waa tobanka maalmoodee bisha carafo horeeya alayaamu اlmacduudaat oo halkan lagu sheegayna waa saddexda cishee ka dambeeya ciidda carafo <clears throat> qofkii wuxuu xaq u leeyahy maalinka koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad intuu buuraha tuuro inuu ka dhaqaajiyo maalinka labiyo tobnaad laakiin wakhtiguu dhaqaajinaya waa fii yowmeyni labada maalmoodee maalinka labiyo tobnaad intaanu dhammaanin weeye hadduu dhammaa hadduu uu dhammaado qoraxdu ugu dhacdo habeenka saddexiyo tobnaadna wuu joogayaa maalinka saddexiyo tobnaadna wuu tuurayaa faman tacajala fii yowmeyni falaa ima calayhi waa tacajul baa ficilka noocaas waa qofkii hore u degdegay oo iska soo dhammaystay maalinka saddexiyo tobnaad tuuridiisa iyo hoyaatinkiisa habeenkiisuba inay sunno yihiin baynu halkaa ka garannay waman ta'ahara falaa ima calayh hadduu dib dhacana dee dhibaata ma jirto oo ma saara qofkii marka labadaa arrimoodba fursad baad u leedahay tanina waa kuu xalaalo way kuu bannaan tahay tan kalena way sii fadli badan tahayba inaad saddex iyo tobanka cishaba iska joogto markaa maalinkii sideedaad oo la baxay iyo sagaal iyo sagaalaadkii oo carafe la joogay tobnaad koobiyo toban labiyo toban saddexiyo toban waa lixdaa cisho xaj haddii maalinka saddexiyo tobnaad lagu daro haddii markaa laga soo gaabsadana dee waa shan cisho un waxaase waajibaadkiisu ay ka bilaabmayaan hadduu qofku habeenka ciidda intaan waagu dilaacin carafo isa soo taaga saacado ka mid ah maalinka labiyo tobnaadna intuu tuuro uu dhaqaajiyo dee dhinaca kolka laga eegana wuu dhan yahay oo markaa wuxuu joogay maalinkii tobnaad koob iyo tobnaad labiyo tobnaad waa saddex cisho ila habeenkii ciidu carafo gaadhay markaana dariiqo gaaban weeyo xaju sariic baa la yidha xajka faaska ahee deg dega ah marka waa inaad kala garata axkaamta intii sunnaha iyo intii waajiba liman itaqaa waxay qeyd u tahay labadaba kii degdegay iyo kii dib dhacay mid walba camalkiisu wuxuu ansaxayaa ammaantanna leeyahay liman itaqaa oo qofka ilaahay ka cabsada e qaydkani uma yaalla ka dambe oo lama odhanayo ka hore cabsila-aan buu wax ku wadayaa camalkani cabsi buu u baahan yaho gundhigu ah liman itaqaa oo qofka ilaahay ka cabsada waاtaquu اllaha waclamuu ilayhi tuxsharuun ilaahay baa addoommihii si adag ula hadla wuxu uhi alla ka cabsada cibaadadana all kacabsi bay u baahantay all kacabsibaa sahay u ah all kacabsibaa qurxiya all kacabsibaa aqbal u ah ila ilahay wuxu uhi inamaa yataqabal اllaahu min almuttaqiin keliya ilaahay wuxuu dadka wax ka aqbalaa dadka isaga ka cabsanaya haddii all kacabsigii meesha ka baxo sida aayaddaasi caddaysay aqbalkiiyo ijaabada luma waayo waxaa ku jira meesha istusnimo iyo isnaqashiin iyo ana haahunaa anna way taasina waxba kuma hagaagaan saa daraaddeed waxaa aayaddu aynagu baraarujinaysaa camalkani waa kii aakhiro loo sahay qaadanayay miisaanka laguu saarayey maalinta qiyaamahana camalkani markhaati buu kuu noqonayaa wakaa ilahay hi waclamuu annakum ilayhi tuxsharuun siduu markhaati ugu noqonayo nebigaa fasila calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu eh, faallo ka bixiyey asxaabi asxaabta ka mid ahaaba hashiisii fuushanaaba ka dhacay qoortu ka jaba u dhintay labadiisa go ee cadcadan buu hi fainahu yubcaثu yowma اlqiyaamati mulabiyan waxaa la soo saarayaa maalinta qiyaamaha isagoo ku yeedhinaya oo akhriyaya talbiyadii labayk allaahuma labayk halkaasuu ka soo baxayaa xujaajii dhintay oo dhami iyagoo talbiyadii akhriyaya marka calaamo khayrla laga muujiyo qiyaamaha marka laysu yimaado qofkii khayr wadayna calaamo khayrla ka muuqanaysa kii kalena calaama inkaar qabtaa laga muujinaya halkaasaaba shaabadu ku kala jirtaayoo muuqaalka dadka laga akhrisanaya kii shahiidka ahaa calaamad buu leeyahy kii runta badnaa calaamad buu leeyahy beenaalihii calaamad buu leeyahay kii kale xajka calaamadaasuu leeyahay laakiin taa macnaheedu ma aha si aan calaamadaa u yeesho dee aan halaag shooladda ugu dhaco oo halka dadku ay ku dhimanayaan eeshiyaanka waxay dhahaan de kolle waan dhimanaya meesha ugu wanaagsanan ku dhimanaya waa halkanuune waxbaba kama qabaanba inay shooladda ugu dhacaan meelaha khatartiiyo saxmadee lagu dhimanayo maya lama ogolo qofku inuu naftiisa dilo w hadduu daralla u dhinto ta laga hadlaya wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaah allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma waa suuraة اbaqara aayadda laba boqol iyo afar qaala اllahu tacaalى ilaahay baa wuxu uhi wa min annaasi dadka waxa ka mid ah man yucjibuka mid uu ku yaabgelinayo qowluhu hadalkiisu hadalkiisaad la yaabaysaaba ood la dhacaysa fi lxayaati dunyaa noloshan adduunyada dhexdeeda ayuu hadalkiisu ku yaabgelinayaa wa yushhidu اllaha ilaahayna wuxuu u markhaati gashanayaa calىa maa fii qalbihi wa qalbigiisa ku jira wa huwa aladu اlkhisaam mid doodiisu daran tahay wey uu xaqdarada ku doodayo waidaa tawallaa markuu dhaqaajiyuu sii jeedsado sacaa fi اlard dhulkuu kharibaya liyufsida fiihaa si uu dhulka u xumeeyo wayuhlika uu u baabi'iyo alxarfa beeraha waاnnasla iyo xoolaha wallaahu laa yuxibu اlfasaad ilaahayna ma jecla dhulbiisnimada in dhulkiisa la kharibo wa idaa qiila lahu marka munaafiqa lagu yidhaahdo itaqi illaah ilaahay ka cabso akhadatu waxa ay ku kalifaysaa ay ku qabanaysaa alcizatu naxliga qabyaaladdu bilimi dembi buu ku xambaarayaa ku kalifayaa faxasbuhu jahannam naarta jahannamo la idhaahdaa ku filan oo aan geli doonaa buu lahayn wala walabi'sa almihaad gogolna iyadaa uxun meel qofka gogol u noqotuu jiifsada halkaasaa u aayaddu waxay ku soo degtay munaafiqiintii mid ka ah, laakiin magaciisa qur ma tilmaamin waxaa loo tilmaami waaye magaciisa xigmaddu maaha shaksiga laakiin waa dhaqanka arrinta la yska ilaalinaya waa dhaqankan xun dhaqankan qofka yeesha ama kay ku soo degtay ha ahaado ama ku kastoo wakhti kasta imanaya ha ahaadee abaalmarintan iyo edabdaradan iyo aafaadkan wuu leeyahay iyo eedayntan ilaahay uu eedeeyey subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed baanu qur aada ugu dadaalin ashkhaastee awsaaftu ku dadaalaa tilmaamaha marka tilmaamahan waxay u taagan yihiin dadkao dham inay iska ilaaliyaan lix tilmaamood oo munaafiqu leeyahy oo mudan inaynu ka feejignaanno ayaa halkan ilaahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala si kale haddii loo dhigo waa dadkii hanka yaraa ee cibaadaysanayey haddana yacbuduuna اllaha calىa xarfi wa min annaasi man yacbud اllaha calىa xarfi ilaahay buu dhinac ka caabudaya cibaadada muu biyo dhiginoo kumuu raasukhine safmar bay ku tahoo dhinac buu ka taagan yihi marka kii nooca ahaa ilaah adduunyada waxisii lahaa ee cibaadadiisu ay adardaradu la socotay ayaa halkan faalladiisa ilaahay uu ka bixiyay dadkii waxaa ka mida buu laayi dadku waa noocye qur-aankuna noocyadaasuu sheegaya si loo kala garto qofka xun iyo ka wanaagsan ka wanaagsanna u noqoto ka xunna uga feejignaato man yucjibuka qowlu fii xayaati dunya hadalkiisu siduu kuu yaabgelinayaa cajiba iyo acjaba baa jira acjaba waa wixii ood xiisaysoo kaa farxiya cajibana waa adiga oo inkaara oo ka dida cajibtu daalik arrintan waan ka diday acjabtu waan la dhacay marka hadalkiisu kolkaad eegto siduu codkarka u yahay uu aftahanka u yahay oo arrimaha isugu hagaajinayo waa ninka wanaagsan ababaad ah, odhanaysa suuraة اlmunaafiquun akri waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlih waa rag haybad lahoo joog wanaagsan oo muuqaal fiican dowladuhu kuwanay safaaradaa u diraan soomaad arag haybadda le saa isu qotominaya ka dhex muuqataa la kaasoo kale moodaysa markuu hadlana hadalkiisu isku wada hanaagaagsan yahay oo ninku toosanabaad odhanaysa laakiin markaa ilahay yihi kaanahum khushuubun musanada waa qolfoof hoostay ka maran marka hadalkiisu u macaan yahay oo dhaaruu ku kabayaayoo waxyaabuu soo daliishanayaayo ninku daacad war hadal wanaagsanaabaad odhanaysa wuxuu kaluu kaga sii daray wayushhid ullaaha calaa maa fii qalbihioo waxaa aan idiin sheegayana ilaahay wuu igu ka daacadahay buu leeyay ilaahay inaan ka daacada ilaahay baa qalbi jira ah qowlkaygii waa maqasheen qalbigaygana alla ogo waan saasaan ka daacada walihiina wuu liqsiinaya munaafiqu liqsiin jira wahuwa aladu khisaam waa tilmaanta kaleu leeyahayo khisaam masderna waa noqon kartaa jamcu khasim sifadii mushabahada ahayd oo la jamciyeyna waa noqon kartaa khisaam aladulkhisaam doodiisu daran ama aladulkhisaam dadka dooda kuwa ugu dood adag wey inay doodaadu adag tahayna waxay sheegaysaa inaad daliilka baalmarsan tahay iyo diinta haddaad diinta waafaqsan tahay runta way dabacsan tahayba runtu ma adka dee riixidna uma baahna iyo in la adkeeyo waad sheegi uun beenta iyo jacburkeedaa isku toostoosinaya adayg iyo riixid u baahan marka aladulkhisaam haddii lagu yidhi waa calaamadda munaafiqu markuu doodaya uu leeyay waidaa khaasama fajara calaamadihi munaafiqa waxaa ka mid ahaa markuu doodayo xadduu tallaabaa xaq ma eego astaamihiisa waxaa ka mida waidaa tawalaa sacaa fi اlardi liyufsida fiiha wayuhlika اlxarfa wالnasl markuu dhulka soconayo een cidi arkayn ilaahay iskama eego isha ilaahay iskama eegaye waxa weeyaan dalku fasahaadiyaa siduu u fasahaadiyana ilaahay baa fasirayoo wuxuu halaagaay u baabiiya alxarfa waannasl xarfiguna waa beeraha nasliguna waa xoolaha hareeruhu buu iska eegayaayo wuxuu arki waayey dad meesha ka agdhow sow maaha neefkuu dilayaa ama irbad sunaha ku mudo ama dabada bahala ka geliya bir ay u dhimato <laughs> ama sunha waraabiyo siduu doonaya ha yeelo aysiid buu ku shubayaa beerahana way ka dhacday ninka aayaddu ay ku soo degtay ficilo noocaasa inuu sameeyey khalaas sidaasaan u yahay iimaan laawo dhan qofkaan akhlaaqiyaad iyo iimaan hagaynin waxa weeye dal iyo dad looga aayi maayo gaalada wadamaday ku duulaan u fiirso dadka qura laayaan yuhlikuuna alxarfa waannasl dib u eeg meelaha duulimaadkooda ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wa jacaluu ahliha adilla qofka ilaahay kama cabsanayo dabeetana wuxuu odhanayaa dadkan aynu isqabannay ama aynu kusoo duullay si aanay nooga soo dabakicin beerahooda kharaabiya oo xoolahooda kharaabiya oo siidhkooda baabi'iya yay mar labaad xadaaradooda inaga daba imanin dhanka kalea loo rogaya wayuhlika alxarfa waannasl dumarka iyo carruurtana waa lagu fasiray maatida nin miyir qabo oo mudan ahoo gobi ma laayo xataa jihaadkeenna marka jihaadka lagu jiro ciddii aan dee maatidaasee caruur iyo dumar aan dagaalka ku jirayn dardaaranka nebigu wuxu in la iska daayo laakiin alxara wanasl dumarkiiyo caruurtu laaya maatida kowbu kaga siinaya ila ilaahay baa nisaaukum xarun lakum dumarkiinu waa beer marka nasliguna waa caruurtay dhalayeen dadaan dembiba lahayn oo maati oon dagaalba ku jirin buu munaafiqu laaya astaamaha munaafiqay ka midta haddaad aragta muslimba ha sheeganaye mid maatida un gawda ku haya oo dadaan waxba dilayn oon itaal lahayn oon iyagu mu'aamarad ku jirin laynaya waa munaafiqa ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala wallaahu laa yuxibu اlfasaad ilaahay wuxuu ihi walaa tufsiduu fi اlardi bacda islaaxiha dhulkan ilaahay baa hagaajiye ilahay ha ka kharibina astaamihiisa waxaa ka mida waidaa qiila lahu taqi llaha akhadat اlcizaةu biاlm marka la waaniyo ee la ydha war ilaahay ka cabso war hebelow sidaan ad waxu wadaa waa si xun dee war ka daa war dad iyo dalba kharibta war tudhaalo la kaale war naxariista keen ee waana ama wadaad ha wacdiyo ama ehel ha wacdiyo ama asxaabi ha wacdido cid kastaba qowlku ha ka soo yeedhee ciza ku dhacaysa ciza cizada mataqaana waa ficiltanka qabiilka wa xamiyat aljaahiliya taa uu fasiray ilaahay ku fasiray suuraة اlfatx waatay soomaalida waxay idhahdaan ficil habartaana wuu kuu geeyaa soomaad maqal ficilka xumaantiisa bay ku leeyiin markuu ficil ku qabto ee aada cadhooto habartaana wuu kuu geynaya si aada uga aargoosato cidda aada la ficiltamayso dee muxuu habartiisii ka doonay hadduu ficiltamayo ma habartiisuu la ficiltamaya haya wuu la ficiltamaya anigu waxaan arkay dad qoysahoo is haysta afiiska shareecada inagu yimaadeen wati waktiyada ka mid a waa qoys baa haysto bahalkan dhulka inkaarta qabee la isku haysto markaa waa la kala jiidanayaa indhamadii hablihii islaantii wiii nin iyo markaa waxa isu baxay hooyadii markaa hooyada waxay leedaha waxaan caynkan weeye anaale isaguna wuxuu leeya malaha markii dambe dee markhaatibaa la waayey hooyadiibaa dhaartii qabatay habarta ha la ii dhaariya buu leeyahy waaba la dhaariyeyba hooyadiibuu dhaariyu kitaab mariyey bal ka sheekee waana oday koofiyad lo hadduu doono qaar buu dhexdhexaadinaya caaqil isaga dhigaya marka akhadat اlcizau biاlf ficil habartaana wuu kuu geeyaa miyaan ahayn kaa ooyadii dhaariyey inuu galmo ugu tago xaaraana un ha u qaadanin laakiin waxa weeye islaanta kuu hooyeana waad cirbajari kartaa wey marka naxliga qabiilku munaafiquu ku weyn waxaa la idhaha mar kasta oo sifaadka xamiidka ee bainiga ah ee wanaagsan alla kacabsiga muraaqabada ilaahay sifooyinkaasi markay xoog yeeshaan sifooyinka dabiimka aha liita ee baatiniga ah ayaa khafiif noqda oo fududaada marka tilmaamaha wanaagsani ay qofka ku yaraadaan baa kuwan xumi ay aada u badanayaan oo ficiltankiisa iyo cadhadiisa iyo dulmigiisa iyo waxaas ay badanayaan astaamaa munaafiqa wey ka cudurada noocana qaba faxasbuhu jahannamu walaa bi'sa almihaad abaalkiisu waa ka adduunyadana waa karaamo daro iyo ceeb aakhirana waa cadaab dadkii haddii kuwa aad aragtay bal hadda kuwan kalena awliyada ilaahay wa min dadka waxaa ka mid ah man yashrii nafsahu mid naftiisa iibinaya ibtiqaa'a mardaat illaah raalinoqo raalli noqoshaa ilaahay isagoo doonaya wallaahu ra'uufu bilcibaad ilaahayna addoommaha wuu naxariis badan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay rumeeyow udkhuluu waxa aad gashaan fi silmi islaamnimada gala kaafatan iyadoo dhammaystiran walaa tatabicuu ha raacraacina khuduwaati shaydaan shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo raadkiisa ha raacina ee ka jooga innahu shaydaanku lakum idinka caduwun mubiin cadow idin yahay cadaawada caddaystay oo aan waxba la hadhayn haddaad munaafiqaa soo aragtay qofka muminkae miyir qaba balo fiirsa dhaqankiisa dadkii haddaad kuwaa soo aragta waxaa ka mida waa laba qoloon dadka adduunka ku noole kaa adduunyada u noole arag arrinkiisu sidaa hore yahay ilaahay soo sheegtay lixdaa tilmaamoodee xuma ka allayaqaanka ee ah, ilaahay ka xishoonaya iimaanku qanjaha joogana waxa weeye tilmaantiisu waata man yashri nafsahu ibtiqaaءa mardaati illaah ishtaraa iyo sharaa kala jira sharaa yashtari yashri yashri macnaheedu waxa weeye yabiic ishtaraa ishtaraa wuu soo iibsaday wey sharaana waa yabiicu yashri nafsahu naftiisu iibinaya ilaahay raali noqonshiisuu doonaya hadduu naftii iibiyey qofka maxaa ugu mudan wuxuu haysta waxa ugu mudan agtiisa waa naftiisa marka haddii uu naftiisii bixiyo ma nafiis buu la harhaya wax qaalaya ehelkiisii adduunkiisii awoodiisii wixii kaloo dhanna wuu bixinaya ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljanna yuqaatiluuna fii sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayh ilaa akhir اaaya marka dadka halkaasay kala taagan yihin muxuu baadi doonayaa wixii aynu u noolayn kii ugu qiimaha badnaayo ilaahay in la raaligeliyo ibtiqaa'a mardaati illaah hadafkeenu u waa kaa hadafkeenu adduunkan u noolahay waxa weeye ilaahay xag isagaa ina abuuray xikmad halban halkan inoo keenay keliya waynu raaligelin oo wuxuu inoogu deeqee faraha badan aynu bixinno inaga oo raali noqoshihiisa dognayna haddii aynu ilaahay raali gelino adduunka iyo aakhirada labadaba ilaahay wuu ina raaligelinayaa raali noqoshihiisa inaad isaga raaligeliso horta raadi adda raali noqon ilahay baa wuxu uhi radia allaahu canhum waraduu canh ulaa'ika xisb اllah alaa ina xisb اllahi hum اlmuflixuun ilaahay baa ka raali noqday markaase iyaguna raali noqdeen haddaanad ilaahay raali gelinin waxa hubaala inaan weligaa raali noqonayn weligaa sacaado heli mayse adigu hebel baad raali gelisay oo heblaayaad raali gelisay oo naftaadaad raali gelisay oo waad rooraysaa waad guclaynaysaa laakiin ilaahayba xaggiisa ma eegaysa subxaana wa tacaala cadhadii ilaahay baa kugu daldalmaysa adiguna sacaado heli waxaad ku noolaanaysaa xayaatadaadu waxay noqonaysaa xayaata almustawxishiin dadka firdhanaya ee didaya ee cidloonaya strastiga qabaad noqonaysa ibtiqaa'a mardaatillaahi yo inaani loobin waxaa in cid kale la raaligeliyo oo aan raali noqoshaha la eegin subxaana wa tacaala qofka isagoo ilaahay ka cadhaysiinaya cid kale raaligelinaya reerkiisaba ha ahaado qoyskiisiiyo carruurtiisiiyo horidiisaba ha ahaado isagoo ilaahay ka cadhaysiinayo isku dayayaa cid kale inuu raali geliyo ciddaa kalena way u cadhoonaysaa ma raali gelin karo rida الnaasi gaayat laa tudrak baa bani aadam inaad raali raali gelisaa waa meelaan laga sal gaadhinba maantu kan uu kaa doonaya kan kale oo kan kale magaa lama gaarhi karo raali noqoshaha makhluuqa laakiin ilaaha khaaliqa isaga inoo tilmaamay sida loo raali gelin karo cid kastood istidhaado adoo ilaahay ka cadhaysiinaya raali geli iyona way kuu cadhoona لأنna الquluuba biyad الlaah qalbiyadayaa haya ilaahay baa haya marka kii aad istiri raali geli oo waxa aad arki doontaa uun kuu cadhaysan oo cirkaa maraya waar waxbaba kalamaan harina balaayada maxaa igu saliday dee waxaa kugu saliday ilaahay baa kugu saliday ila ilaahay iskamaa dhisine waxay dhaaheen soomaalidu markhaati beena ninaad u furtay kaana muraadsay waxaa tahayna ogaa isaguu kaa muraadsadaa awrkiisii wuu kugu kiciyey waxaa tahayna wuu ku ogaaday qof liita inaad taha u kucayb maxaad sheegaysaa buu le kaa aniga ku guuray maalin oo waana qaanaaye waxba mahalla maaha kaas hadda wuu kaa muraadsaday laakiin waxaa tahay buu ku bartay marka aynu ku dadaala inaynu ilaahay raali gelino subxaana wa tacaala arrin kaloo rabbi ka hadlo cajiiba ummadda islaam iimaanka lahayd buu ilahay u yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa diinta islaamka wada qaata dadkii iimaanka lahaayo tallaabooyinka shaydaankana ha raacina wasadeedin raaci waa cadoweh cadaysta cadaawadda ah. marka ismigan ku xigana waa laga xaalayn karaa faacilkana waa laga xaalayn karaa udkhuluu fi silm islaamnimada wadagala kaafatan iyadoo islaamnimadu dhammaystira wada qaata oo qayba ka tegina ama kaafatan idinka oo dhammaystiran idinka oo muslimka iyo muuminiinta tihiin ha u kala harina diinta islaamka oo yaan la odhanin dad baa laga dhaafay inay ku dhaqmaan islaamka culimadaa laga dhaafay madaxdaa laga dhaafay reer miyigaa laga dhaafay haadaa maa yamshi dadku ilaahay hortiisa way siman yihiina cidna lagama dhaafo harciga harciga haka kala tegina idinkuna ha u kala tegina labada way noqonaya waa laga xalayn karaa labadaba laba waa midu in sharcigaa ilaahay oo dhammaystiran la qaato iyo sharciga shaydaanka in la qaato waxba kama dhexeeyaa wax u dhaxeeyaa labadaa ma jiro saa daraaddeed buu ilaahay ku ladhayo u ku lifaaquu yidhi walaa tattabicuu khuduwaati shayطaan innahu lakum caduwun mubiin shaydaanku cadow idin yahay cadaawadda caddaystay markaynu runtii dad muslimiina waynu nahay oo islaamkii ku abtirsanaya laakiin waxaa dhab ah fulinin amarkan ilaahay marka xalka waajibkaahina waxa weeye inaynu ilaahay amarkiisa qaadano miyi iyo magaalo madax iyo racyad marka la eego sharci ilaahay oo la wada qaato lagu urursan yahay ma jiro reer miyiga waa adiga arkayoo xeerar bay iska leeyihin qabaail xeerar ayay iska leeyihiin kan kitaabkaba ka badanoo halkan u yaalla oo marka wax yimaadaan xeerkii muxuu ahaa qoyska xeerkii muxuu ahaa lagu dhaqmi jiray marka dadka wax dhex maraan iyo qabaailka qabiil hiblaayo maxaa inoo xeer ahaa de waa adiga yaqaana maamullada iyo dowladaha iyo baayac mushtariga iyo ummadaha magaalada ku noolina dee xeerar kale iyo nidaam bay leeyiin nidaamadan laguu sheegayaana kii ilaah unba halkoodii la geli halkiisii la geliyey idan marka waa inay timaadaa udkhuluu fi silmi kaafa markaa qodobaynu raacin lahayn aayadda aynu kusii iftiiminayno si aynu waaqiceenna ugu saxno waxyigu waxa uu noo sheegayo tadbiiqu shariica in shareecada la qaato oo lagu dhaqmo waa fariidatun wa daruura horta marka hore waa faral sunno maaha waa faral siday salaadu faral u tahay ee uu faral u yinbay faral u tahay dee waa tan amar baabaynu haynaa amarkaa ilaahay wuxuu nagu siiye udkhulu islaamka qaata waxaa ilahay uhi wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum اlkhiyaratu min amri ikhtiyaar ma qofka muuminkii rag iyo dumar mid kasta aado hadduu ilaahay iyo rasuulku go-aan oo diintu waxu sheego daruurana wayt innagaaba u baahanba uma baahnin qaanuunna iyo nidaam kale kaynu u baahanna waa kan ilaahay keenay ilaahay baa yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan waxba kumaan dhaafin waxa kale oo dhan xeerarka dib baa loogu noodaa dibu habayn baa lagu sameeyaa wax lagu ladha iyo lifaaq bay u baahan yihin kan waxba kumaan dhaafin buu ilaahay subxaana wa tacaala ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwa arrin kasta oo toosni badan isagaa laga helaya marka daruura inagaa u baahan maba ka maarmi karnaba mulaaxadaadka kale jiraa waxa weeye haddii ay dhacdo in sharciga la baalmaro ama qaybo ka mida la iska dhaafo siduu ilaahay yuhuuddaba ku eedeeyey afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi wa takfuruuna bibacd oo kitaabkii ma barh baa qaadateen barhna ka tagteen waxay taasi u taagan tahay in la dhaliilayo ilaahay sharcigiisoo la leeyahay qaybtaasi kuma habboona in lagu dhaqmo qaybtaasi kuma habboona in lagu dhaqmo ayay u taagantah ilaahayna wuu inoo sheegayoo subxaana wuxuu uhi alyowma akmaltu lakum diinakum alyowma akmaltu lakum diinakum diintiina waan dhammaystiray waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum اlislaama diina man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa radun diintu way dhammaystirantay si ay qur-aan iyo xadiidba sheegeen adna waa naaqis baad leedahay ilaahay baad la jaafaajirqaysa la murmaysa sharcigeennan iyo shareecadeennan wakti wal iyo cid wal iyo goob walba munaasib ayay ku yihiin waayo alla yidhi alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu اlkhabiir oo dadku abuuray miyaanu aqooni lahay cid waliba wixii ay samaysay iyada ayaa taqaana mashiinkaa imika kambanigii iyo warshaddii soo saartuunbaa taqaana kii makaariga kaleed u geysaaba markay ka murugto wuxuu kuleeyahay uun bal buuggii iyo meeshii laga keenay bahalkan bal ka raajac ama jayne ama jabaan ama meeshii kale bal kula noqo alaa yaclamu man khalaqa wa huwa laiif اkhabiir si kale haddii loo eego waxa isbedelaa waa dadka waxa ku xeeran iyo duruufahooda laakiin dadku isma bedelo dadkii wakhtigii nebi aadan joogay iyo nebi nuux joogay ee wakhtigii nebi maxamed joogay dareenkay lahaayeen iyo rabitaanaday lahaayeen iyo siday u abuurnaayeen ayuun baynu weli nahay inagu dee dadku nooc kale may noqonin dadku waa dadkii un hamadiibay leeyihiin oo hungurigiibay leeyihiin oo hadalkiibay leeyihiin oo shucuurkii iyo dareenkii bay leeyiin oo fikirkii waa sidii uun idan markaa sharcigu dadkii loo dejiyunbuu weli u yaalaa waxa isbedelayaa waa waxyaabaha iyaga xadaaradahooda iyo waxa ku xeeran wey si kale haddii loo eego shareecadu waa shayga keliya muqadaskaan ceeb lahayn dadka ku abtirsadaa ceeb way yeelan karaa hadda waxaa laga yaabaa markaynu mawduucan ka hadlayno shareeco ka hadlayno dadka qaarkood inay idhahdaan oo shareecada laga hadlayaa miyaan ahayn ta kooxebel iyo fulaan hebeliya intay dadka ku xukumeen ceebtaa iyo ceebtaa iyo ceebtaasi ay ka soo baxeen dadka ceebahooda looma nisbeeyo sharciga dadku way qaldami karaan muslimiinta mid sharci wax ku xukuma iyo mid kaleba wuu qaldami karaa sida gaaladuba qaanuunkooda ay ugu qaldamaan laakiin shareecadu iyadu qalad ma leh waa diin muqadasa oo aan ceeb lahayn sida ilaahii keenayba subxaana wa tacaala aanu ceeb u lahayn alaa lahu اlkhalqu wاlamr abuurkiisu ceeb maleh soo maaha adiga abuurkaagu ceeb ma leh arinkiisuna ceeb ma leh marka ceebta qofka muslimkii galo maaha in sharciga loo nisbeeyo rasuulku sala اllahu alayhi wasalam asxaabtiisu markay qaldamaan wuxuu odhan jiray ilaahay ou qaladka hebelgale khaalid binu waliid wuu qaldamo dad buu laayey ilahay qaladkiisa beri baan ka ahay layma nisbeeyo shareecadana looma nisbeeyo waa mulaaxado muhiimahoo maanta dad badani ay ku doodaan sharciga ama shareecadu yuu ka yimi dee ilaah dadku u siman yihiin qaanuun kastoo adduunyada la dejiyaa qolaa ku maxaafsanaysao shaar ka dhiganaysa ama dabaqada siyaasiyiinta ama dabaqada dhaqaalaha ama qolada cadaanka ama qolada madowga qolaa ugu guuraysoo bahalkaa gardaadinaysoo wada laakiin shareecada dee ilaahay dadkao dhami u sinaayeen ayaa keenay ragga iyo dumarkaa u siman culimada iyo caamada cadaanka iyo madowga annaasu sawaasi amaam allah ilaaha sharcigan keenay dee dadku hortiisa way u siman marka cid looma riixi kalo lama odhan karo ilaahay baa ragga u exday iyo ilaahay baa dumarka u exday iyo ilaahay baa culimada u exday dee wada khalqigiisiiye taasina ma taallo sharci kastaaba waa shaadhni leeyahy weligaaba dib ugu noqo ilaahay agtiisa wuxuunay dadku ku kala fadli badan yihin tilmaamay ina akramakum cinda allaahi adqaakum siday sharcigan u kala dabiqaan unbay karaamo u leeyihin shareecada in la dabiqaa dee wax cusub ma aha saddex iyo toban eh, saddex eh, kun iyo saddex boqol iyo afartan sannadood baa lagu soo dhaqmayay oo la arkoo la ogaado gaaliya islaamba ka markhaati fureen macaankay lahayd yuhuuddaa ka mahad sheegato nasaaradaa ka mahad sheegato cid waliba maaha wax cusub hadda oo imika la tijaabinayo eh, shareecada marka lagu dhaqmayo maaha in loo qaybiyo ilaa lubaabin wa qushuur dhuux iyo iyo bahalkan iyo qanshar in loo qaybiyo maaha oo la idhaha intaa faralkumaynu raacaynaa inahaasaa lagama maarmaanahoo maaragtay aynu ku dadaalaynaa kuwani waa sunnayaal sunnaha ugu hooseeya ka u sarreeya waa ka amarka ilaahay nagu siiye udkhuluu fii silmi kaafa marka sunnayaasha iyo masaa'ilka yaryar haddaad fudaydsato kuwa waaweyn baad aroorta ka tegaysa marka lubaabi iyo qushuur ma kala lahaa shareecadu dhammaanteed waa la qaadanaya oo habka loo fulinaya marka laga hadlayo shareecadu marka la tabiiqinaya kayfiyada loo tabiiqinaya waxa wey majaalaadka ama dhinacyada nolosha dhan walba inay gasho hadda waxay lagu ururiye un dumarkana in lagu mehersado dhaxalkana lagu yaro qaybsado qoomaha lagu yar kala wadwado laakiin majaalaad badan baa lagu inaga jooji islaam kuma habboona waxba badan kama odhan karo marka meel nolosha ka mid ahoo aanay wax ka odhanayn oo aanay sixi karayn oo aanay jahayn karayn ma taalo marka majaalaadkay ka howlgalayso aynu ku dhaqmayno caqiidadii cibaadadii akhlaaqdii arrimihii bulshada siyaasaddii saxaafaddii dhaqaalihii arrimihii caalamiga ahaa ciidamadii awooddii milatari meelay ka maqnaanaysaa ma jiro tabiiqu shariica laysa maxsuuran fii iqaamati اlxuduud kuma koobna xuduuddoo la dad baa marka layaa shareecada hala dabiqhaa waa kii gacanta la goynaya soo iyo kii la rajminaya kii kow lagaga siinaya kuwaasi way jiraan laakiin shareecada marka la dabiqo kuwaasi intay yimaadaan baa yaraanaysaba kii waxaad ilaa xatooyadii sidaa inagu yaraanayso xoolo badan badan ayaa la qaybiyaaba sadaqaa jiro oo tabaruc baa jiro oo mid seke la ydhaa laga dulbooday baa jirto oo dadkuba wa iska dherdhergayaa markaa wixii naboobi lahaa iyo wixii wax khiyaamayn lahaa iyo wixii waxadi lahaa inagaaba tujaar ka dhigaynaba marka tabiiqu shariica iqaamat اlxuduud in lala soo boodo keligeed maaha majaalaadka dhinacyaasha aynu soo sheegnay oo dhan ayaa ay khusaynaysaa tabiiqu shariica xasba alistiaaca marka shareecada la dabiqayo waa awooddeennu intay tahay qof walba ama ummad waloo meel joogtaba awooddoodu intay tahy ayuu ilaahay kula xisaabtamaya iyagoo oogi karaya hadday ka gaabsadaan de waa ahlunaar iyagoon oogi karayn hadday isku qaadaan ay idhaahdaan waanu bedelaynaan waa qalad diintuu caayey xer ciqaabeedkiisu de waa la yaqaanaa waxbuu xaday ciqaabtiisa waa la yaqaana wuu sinaystay ciqaabtiisa waa la yaqaanaa ribuu sameeyey ciqaabtiisa waa la yaqaanaa in la idhaha kaa ma kari karne eh dee u bedelba xabsi ugu bedelo karbaash ugu bedelo maya mar haddaad fulin karaysana fuli haddaanad fulin karayninna ha falsafadaynin ama sharciga ha bedelina sidiisa ku daa tabiiqu shariica wuxuu u baahan yahay muslimkii waa tan ilen sida dalkooda loo isticmaarsaday ayaa qalbigoodana loo isticmaarsaday tawcii u baahan yahi dadweynaha in laga wacyigeliyo shareecadu inay u timi iyaga maslaxadoodii iyo dantoodii iyo ilaahay oo u doonaya oy xulna tahay xalna tahay waxay yidhahdaan waxaasi dee waa xal ee xul maaha bay yidhaha soo maa xalna way tahay xulna way tahay dadka iyo diinta in la isfahamsiiyo shayaadiinta iyo abaariista diinta ilaahay iyo dadkii ilaahay kala dhex galay waa in laga saaraa inahaasoo dhan waa mulaaxadaad aynu baraarujinla ilaa labayo toban qodob baan xusay markaa waaqiceenna inaynu kusoo jeedino waxayga weye si aynu nolosheenna u karno wallahu subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaah wahanaau lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah uma amaa bacdu waa tafsiiru suuraة اlbaqara aayadda laba boqol iyo sagaal qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi fain zalaltum haddii aad simbiriraxataan min bacdi maa jaaءatkum اlbayinaat aayadaha iyo xujooyinka cadcad intay idin yimaadeen kadib faaclamuu waxaa ogaataan ana allaha casiiz ilaahay inuu yahay mid awood badan xakiim oo xikmadda leh hal yanduruuna dadku ma sugayaan ilaa an yaأtiyahum اllahu inuu ilaahay u yimaadun bay sugayaan fii dulali min alghamaam hadrharh daruuraa isagoo wata wاlmalaa'ikatu malaa'igtu inay yimaadaan unbay sugayaan waqudiya اlamr oo arrinkoodana la gebagabeeyaba wa ilى اllahi turjacu اlumuur ilaahay baa arrimaha loo celinayaayo aakhiro la horgeynaya waxa ilaahay uu ka digoo dadkao dhan uuga digayaa inay iska ilaaliyaan waxaa la idhaahdo simbirraxada iyo surmaseegtada iyo saranseerka simbirraxadu fain zalaltu miltum wacadaltum can ilxaq leexasho xaqa laga leexdo wey hebel wuu simbirraxday dhiidhi buu ku dhacay adhaxduu ka jabay marka inaad diintii ilaahay ku toosnaan weydo udkhuluu fi silmi kaafatan in waayo islaamka wada raaci weydo waa simbiraxa weeye mujtamacaa simbirraxanaya dowladdaa simbirraxanaysa shaksigaa simbirraxanaya culimo iyo cuquulba cid kasta oo ilaahay ka tala qaadanaysa waa inay manhajka ku toosnaadaan manhajkii inuu khilaafo waddada shaydaanka raacana fa in zalaltum weeye simbirxadaasina wax sahlan maaha waa adhax jab weeye waa noloshiiod ka waad ambatay haddaad ambatana halkii hadafku ahaa heli maysid marka waa diintoo laga leexdo oo aan dariiqa saxdaa la wada qaadin oo diinta la wada qaadanin weliba waxa sii daran iyadoo simbirraxadaadaasi aanay ku salaysnayn cudurdaar aanay ku salaysnayn cilmi la'aan laakiin cilmigii jiro aqoontii jirto daliilkii jiro min bacdi maa jaaءatkum اlbayinaat bayinaatku waa maxay waa aayadihii cadcadda waa xujooyinkii waa daliilkii oo yaala ayaa gaashaanka lagu dhuftay oo la iska weydaartay iyadoo la fahmayo waa arrinta khatarta badan weeye waa caaliman caamidan baa la idhaha qofku markuu cudurdaar waayayo idaa kaana caaliman wa caamidan markuu caalim ku yahay wixii uu garanayo caamidna ku yahay ee wixii uu kasayu kas u dhaafayo mukhtaaran weliba uu doorteen la dirqiin muxuu cudurdaar u hayaa markaa cilmigii wuu jiraa camdigiina waa jiraayo u kaskiya doorashadiina way jirtaa faaclamuu ana allaha casiizun xakiim waxaa kuu yaalla keliyaa waxaa weeye ilaahay xikmad xikmadda badnaa inuu awooddiisii ku duldhigo labada wasfi ilaahay waa waa tilmaamihii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu isu raaciyey inuu qofka isaga ah ama dadka noocaasee diintiisa logee dariiqii shaydaanka raacay iska simbirraxday can camdin wa cilmin iyagoo u kasaya oo in xikmadda ilaahay waxay keentay iyo cisigiisu wuxuu keenaya inuu qabto ayuu ayay keenaysaa marka labada wasfi si caama buu ilaahay u leeyay laakiin daylka mudayalku la socdaabay dhahda aayadda gebagabadeedu had jeer macnaha waxa ugu horeynay ku dhacaysaa aayadday ku dhacaysaa marka ilaahay awoodda badnaa xikmaddiisu waxay keenaysaa ka noocaasa in wax laga qabto tahdiid waa waciida kiid hanjabaad weyn baa ka dhacday hanjabaaddii iyo waciidkii adkaabuu ilaahay sii wadaayo wuxuu yihi dadku noocaa markay noqdaan ee ilaahay ay la colaatamaan ee diintiisa ay saluugaan waa inay u diyaargaroobaan ilaahay iyo junuuddiisiibaa ku soo jahaysan in la gacan saaro hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllahu fii dulali min alghamaam wاlmalaa'ika waqudiya اlamr intay sugayaan waa inta bal dadka ilaahay la colaatamay maxay eegayaan dadku waxaa dhacda nin madaxa hadday la coloobaan ama nin awood iyo ciidan wata ma caga dhigaan mana isdhigtaan had iyo jeer waxay idhahdeen ninkii odayga ahaa awoodna wuu lahaa waanu ina rimanaayo kollayba colba colaad bay naga dhexaysee maxaa ka soo yeedhay maanta talow berrita muxuu yeelayaa talow macol buu soo fidinayaa ina gelaya bal hadda inaga waraysta dadku isma dhigtaan dareen bay qabaan godobtay galeen bay ogyihiin ilaahay ka godob ka galeen maxaad u malaynaysa subxaana wa tacaala ummaddu hadday ilaahay godob galaan ha ku tala galaanuun jawaabti hal yanduruuna dee waxa weeyaan waa istifaam bimacna nafyi maa yanduruuna ma sugayaan dadka noocaa u dhaqmaya ilaahay diintiisa salowgaa ilaa an yaatiyahum اllahu walmalaa'ika bay ka dhigan lafduljalaalaha walmalaa'ikatu ayuu ku cadfan ilaahay iyo malaa'igtiisaa imanaya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay junuuddiisa isagu baa garanaya fii dulalin min alghamaam hadrar daruuraa buu ilaahay wataa marka fiida waxay ku macneeyeen culamaa alcaqiida maca bay ku macneeyeen maca dulalin min alghamaam isagoo ilaahay hadrar daruuraana wata haybada uu leeyahay daraaddeed waa maalinta qiyaamaha rabbi subxaana wa tacaala uu kuwan abaal marinayo oo fiidu dee waxay darfiye u noqon weyday bay leeyiin wallaahu min waraa'ihim muxiid ilaahay dadka isagaa koobay oo khaaliqiya laakiin makhluuqu ma koobo malaa'igtii ilaahayna way imanaysaa wa jaaءa rabuka wاlmalaku صafan صafaa waqudiya lamr taladiina waa la dhammaynaya waila llahi turjacu lumuur marka digniintaasaa ilaahay uu bixiyey dadka diida uu u digayo sl bani israa'iila buu ilaahay sal waxaad weydiisaa bani israa'iila qoladii reer banu israa'iil kam aataynaahum intaanu siinay min aayatin bayina aayad cad oo ay diideen waman yubadil nicmat allah cidda doorisa ilaahay nicmadiisa sidii loogu talagalay ka duuda min bacdi maa jaaatu nicmadaasi intii ay qofkaa u timi kadib faina allaha shadiid اlciqaab ilaahay ciqaabkiisu wuu daran yahi zuyina waxaa loo qurxiyey dad halka laga raacaa laguu sheegaye liladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa waxaa loo qurxiyey alxayaatu dunya nolosha adduunyada loo qurxiyo shaydaan baa u qurxiyey wayaskharuuna waxay ku dheeldheelayaan min aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyna way ku dheeldheelayaan waaladiina kuwa itaqow ilaahay ka cabsaday fowqahum gaaladay ka sarreeyaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha iyaga ayaa ka sareeya wallaahu yarsuqu man yashaa ilaahay cidduu doono arsaaqad buu siiyaa bikayri xisaabin isagoon uba tirin oonu miina u badinaya sal banu israa'iila waxay u taagantahay sal bani israa'iil waxay u taagan tahay hadday maanta jiraan dad ciirciiraya ama dhacdhacaya ama diinta saluugaya uma horeeyaan dad qaldamay qaar baa jiray ka horreeyey oo ummaddan ummaddii u dhoweyday naga horreeyaya oo magacoodana la ydhaha reer banu israa'iil oo qur-aanku ka waramay intoo ilaahay doortay oo uu u qisadooda innaga aada u soo aragnay suuraddan ayaa haddana ay noqdeen kuwa ugu liitay ugu hooseeya malcuuniinta ah lucina kafaruu min bani israa'iil waa la marka bal kuwan inay wax ku qaataan ummadaha dambe ummaddaa uga waran maxay talow cudurkooda muxuu ahaa sal bani israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayina kam waxay faa'iidaynaysaa kaiir wa kaiir in badan oo badan oo aayadaha baanu siin aayaadkii kowniga ahaa aayaadkii mucjisaadka aayaadkii waxyiga inta waa la siiyey horaad usoo aragta aayaadkii waxay arkeen nebi muuse aayaadkii ilaahay uu siiyo dee buuriyo lagu soo dhoweeyey raashin loo keenoo qiimo badan iyo wax badanoo la yaab la bay arkeen min aayatin bayina way ku qanci lahaayeen aayaadkuna waa nicmo ilaahay oo dee way ku hanuuninayaan nicmadii ilaahay halkaasay iska dhigeen waman yubadil nicmat اllahi min bacdi ma jaaءatu faina allaha shadiid اlciqaab nicmada ilaahay doorinteedu waxa weeye inaan ilaahay laga guddoomanin oo siduu kuugu tala ugu talagalay aanad u raacinoo aanad ilaahay ugu mahadnaqin oo aanad u fahmin marka nicmada ilaahay aayaadkaa ka mid ah aayadahan ilaahay uu addoommaha siiyey nicmada uu siiyey addoommaha waa kuwa u waaweyn daweynadaa aayaadkayn hore usoo xusayna ugu dambeeyey suuratulmaayida ku jira ee xaajatulwadaac soo degayay alyowma akmaltu lakum diinakum ilahay wuxuuhi waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydii baan dhammaystiray nicmadaas waa maxay dee waa diintanuu sheegay diintii baan kaamil yeelay diintuu rabbi nicmo ku tilmaamay halkanna wuxuu uhi waman yubadil lama odhanin aayaat illaahi laakiin nicmat nicmada dadka iyo dalka iyo dunyada i hadday bilaadiyiin laa macnaa lahaa wax alla wax macnaa ma leh waxaad doontoba hayso haddii aanad diin lahayn iyo waxyi waxba kama jiraan waxaaga halaaga aakhira ku dambeeya mid addunya waman yubadil nicmat allaahi min bacdi maa jaaatu intii ay u timid kadib markuu ilaahay u keenay wuxuu istaahilaya ku habboonaa ilaahay adaan mahadleh ilaahw adaa mahadle aayaadkaasi markay soo degayeen axadu saxaaba aayaadka aynu akriyayn uu ilmeeyey maxaa ka ilmeysiiye baalay odayga ilaahay diintiisiaabu kaamil yeelaybe waar waxa iga ilmeysiiye buui sunnada adduunyada waxa weeye shay wal oo kaamil noqdaaba nuqsaan buu bilaabaa buui marka halkaa waxaa iiga muuqday buui in nicmadii aynu haysanno ahayd waxyigii iska soo dabadegaya soconayay mar haddii la kaamil yeelo uu inaga joogsanayo fahamka asxaabtu wax dheer buu ahaa markaasay dib u fadhiisteen raggii la yaabsanaa asxaabigan aayadda ka ilmeeyey aayad lagu farxo diintii baan idin dhammaystir oo nicmadiinni oo islaamkii baan raalli idinka noqday markaasuu isna ilmaynay aragtidiisaa dheer ragoo qula maaha dumarkuna la mid maaha nisaau saxaaba ridwaan ullaahi calayhim ummu ayman islaantii la odhan jiray usaamat bnu zayd hooyadii waxaa booqday abubakar iyo cumar asxaabtii waaweynaa markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam markii ay u yimaadeen bay ilmaysa islaantaasi islaamka aqoon dheer weey dad badanoo hadda jooga markaasaa kolka ilmaysaybaa waxay moodeen inay nebi maxamed geeridiisii ka murugaysan tahay markaasay dabeetana dee u sheegeen nebigu w ka horeeya iyo inaa aakhire u wanaagsan tahay iyo arrimahaasoo dhan mee taa kama ilmaynayabayt laakina alwaxya qad inqaaca nicmadii ilaahay iyo waxyigii inoo socdee nebiga lagu soo dejinayey ayaa inaga dhammaaday oo inaga joogsaday marka waxaan uga jeednaa inaad fahamto nicmada halkan ilaahay uu ku xuso a nicmat اlwaxy min bacdi maa jaءatu faina allaha shadiid اlciqaab dad ilaahay uu diin siiyey oo haddana dabada ka tuuraya dulmi ka weyn la garan maayo hadday dadku diinta dadka iyo dalkaba barbar mariyaan waxay ka dhigan yihiin ummad reerahoodii raray oo socodsiiye socodsiiyo meel raysa oo barwaaqa intay ka rareen meel naara ka holcayaan ku furay alam tara ilى اladiina badaluu nicmaة اllahi kufra وaxaluu qowmahum daara اlbawaar jahannama yaslownaha wabi'sa اlqaraar maxaad ula yaabi weyde dadka reerahoodii intay rareen ay geedi geliyeen barwaaqana ka raray naarna ku furay waa dadka dadkooda diin la-aan ku horkacaya qur-aanku dareenkaasuu i ka qaatay waxa ku dhacay haddaba diin la-aanta waxa keenay dadka oo adduunyada caba intay ilaahay ilaawaan oo aakhire ilaawaan ooy waxyiga ilaawaan ayaa hankoodaa yaroo waxay ugu dhan adduunyada iyo alaabta yare dhex intaasay rumaysan yihin haada alcasr sidaa ilaahay uu tilmaamay casrigan aynu joogno ilaaha ummado badanay caabudaan waa adduunyada ilaahuhum alwalu walaakhiru huwa dunya waa adduunyada iyo waxa dhex yaalla caabudaan shuuciyadda iyo raasamaaliyadda iyo waxaan lagu sheegay kala noocnooca ah bal waxaa la qadisaye loo ordaya xuruubta iyo dagaalada iyo kambaynada loogu jira waa adduun sida loo helo taasaa ummadaha loo baabi'inaya taasaa ilaahay loo seegay taasaa diin loo seegay waxaa mabaadidaa kufaartee lagu sheegaya kala duduwani markay isku waafaqsan yihiin waa in adduunyada la caabudo halkii ilaahay laga caabudi lahaa zuyina liladiina kafaruu alxayaaةu dunya mar haddii aad adduunyada caabudana ilaahay awliyadiisa hadhu jiidi maysid wayaskaruuna min aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeye diin sheega ee aakhiro sheega ee rasuul sheega markaasaa lagu dheeldheelaya horumarka adduunyada meesha caalamka xadaaradda waxaan o dhami kan wuu ka dhacsan yahay kitaab buu sheegayaa oo diin buu sheegayaa aakhiro aan la arkaynin buu nahor wadaa iyo ilaahaan muuqaninba ilxaadka ayaa casrigan cerkaa maraya ilxaadka ilaahay tusoo itaabsiin oo dad badan oo magaceena la xataa laga dhaadhiciyay ku doodayaanba waa taa ilahay ui wayaskaruuna min aladiina aamanuu dadka muminiinta iyo dadka diin iimaan sheega waa lagu dheeldheelaya kol haddii qofkaasi adduunyada ilaahu ka dhigto iyada uu rumeeyo laakiin ilahay wuxu uhi waladiina taqow fowqahum yowma alqiyaama war wuu dambeeyaa warku maanta kuma dhammaa guushuna halkan maaha laakiin guusha iyo gobonnimadu waa ta'ahiro maalinta halkaa lagu kala baxaya tani waa transit ayaa hoolkan weyne adduunyada ayaa transit yar lagu maraya markaad had iyo jeer safarka tahay adiga meel baad martaa garoommada hoolahoo lagu yaro sugo diyaaradaha iyo xoogaa kugu qaata gebiga meeshuba waa intaa midi konton sano midi lixdan sano midi toddobaatan sano transidkaa ku jiraya oo intanoo saacadoodun ka dhigan laakiin halka la ysugu tegaya waa halkaa halka lagu kala hadhayo halka lagu kala hadhayo qolana fashilaada u weyne ay ku dhacayso qolana guusha u weyn ay helayaan iyo gobonimada u weyn waaladiina taqow fowqahum yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxaa saraynaya waxaa saraynaya dadkii ilaahay ka cabsadee lagu dheeldheelaya wallaahu yarsuqu man yashaau bikayri xisaab waxay kuu sheegaysaa ilaahay cidduu doono xisaab la'aan buu arsaaqad siiyaa ka adduunyada u waashay intuu ilaahay qoray ka badin maayo weligiiba hadduu ordo ordo ordo intii loo qoray dhaafi maayo kana weligiiba hadduu fadhiyo fadhiyo fadhiyo intii loo qoray dhaafi mayso bal adigu nacaskaa xiiqeeg nacasnimo ayuu la xeeqay oo uu la orday wallaahu yarsuqu man yashaau bikayri xisaab xurruf badan iyo xoogxoogna arsaaqadda laguma kordhiyo iyo adduunyo aada caabudaad u waalato adigoo ka gaabsadana laguma waayo xadiid saxiixa nebigu wuxuu ku xusay calayhi salaatu wasalaam qofka arsaaqadiisu waxay u daba socotaa sida geeridiisu u daba socoto leanna arsaaqadii iyo geerida mar la wada qoray marka arsaaqadaadu halkaa haddaad ku libidho way kaa soo dabagelaysa wallaahu yarsuqu man yashaau bikayri xisaab munaasabada aayadda gebagabadeeda iyo waxaa laga soo hadlaya leeyihiin baa taas wallahu subxaana wa tacala